waana luqatu ahli lxijaaz waana midda qur-aanku ku yimid dhammaan kelimada ku jirta qur-aanka ee mufradkaa facilatun taasay ku wada socotaa wa tamat kalimatu rabbika alam tara kayfa daraba lahu maalan kalimatan dayibatan kalaa inahaa kalimatun facilatun waa luqatu ahli lxijaaj waa qoladii qur-aanku luqadooda ku soo degay luqadoodii taasu waa hal luqo jamaceeduna wuxuu ku yimaadaa kelimun ah, kelimun uu ku yimaadaa jamceeduna kelimun uu ku yimaadaa jamceeduna sida ilayhi yascadu lkelimu ah, kelimun sida naadiqun ah, taas waa luqo luqada labaad waa inaad tidhahdaa kilmatun kilmatun sida sidratun geedkii gobtaha kilmatun sida sidratun inaad tidhaahdo luqada saddexaadna waa inaad tidhahdaa kalmatun sida tamratun labadaas luqana waa luqata bani tamiim reer banu tamiim labadooda luqo wey labada luqo oo reer banu tamiim wey labadaas marka la yidhaahdo kilmatun sida sidratun jamiceedu wuxuu ku imaanaa kilmun sida sidrun haddii la yidhahdo kalmatun sida tamratunna jamiceedu wuxuu ku imaanaa kalmun sida tamrun labadaas luqana waa luqata bani tamim sidaas kelime aad ku baratay dhammaan ficila sidaas maahan ayaga kaliya kullu maa jaa calaa wasni fail saasaad ku wadeed kabidun katifun kulligood saddexa luqaad siinay kabidun meeqa luqaa ku banaan hadii lagu yidhaahdo kelime aad ku barato saddexaad leeda kabidun aada leeda kibdun iyo kabdun ah, katifun waa la mid dhammaan kullu maa jac wasni facil aad waddadaas marsiinay haddii marka wasadku uu xarfu xalqi noqdo sida faakidun shahidun luqa afraadaa kuugu bannaan markaas saddexdaasu kuugu bannaan mid afraadaad ku daranay oo ah wasadka inaad awelka kasrada ku raacsiido soo kuma jirin kilmatun soo ma ahayn kilmatu ma jirtay hoos dhig wasadka ah, fiqidun be fiqidun shihidun be ah, wasadka kasro saar ee awelka ku raacsi dhammaan wixii xarful xarfulxaaqda wasadka uga jirana luqadaas afaadaad ugu daray facil dhan intaas waxaad ugu laabaen shuduuru dahabiga iyadoo sidaas u qoran taas waa xaggii luqada xaggii luqada xagga icraabka alkalimatu ta-a ku jirtaa qawlunna ta-u kuma jirto mubtadadii qabarna inay ismudaabaqeeyaana laga raba aw mudaabaqadii aw mudaabaqadii waxaad uga bixi kartaa laba dariiqo mid aana marto midda ugu fiican alaslu cadamu taqdiiri a la yidhaahdaa asalka waa ina wax lasoo qadarin sida marka ugu fiican waa inaad tiraahdo mudaabaqadu halkaanoo kale waajib maha goormay waajibtaa mudaabaqadu mudaabaqadu waxay waajibtaa idaa kaana alkhabaru mushtaqan laa yastawi fiihi lmudakaru walmu'anaf mudaabaqa goormay waajibtaa tadii qabarku inay ismudaabaqeeyaan goormay waajib noqotaa idaa kaana alkhabaru mushtaqan laa yastawi fiihi اlmudakar wاlmu'anaf waa marka uu khabarku yahay mushtaq aan mudaker iyo mu'anaf ku sinayn markaasay mudaabaqadu waajibta markaasay waajibta maxaa baxay haddaan idhi mushtaq hadduusan mushtaq ahaynoo jaamid yahay waajib maa tusaale hindun insaanun aada leedahay hindun gabadha hindo la yidhaah waa qof il hindun waa mucanaf insaanun waa lafdi mudakar iskaga qabre haddaan nidhi mushtaqan laa yastawi fiihi lmudakaru walmucanaf waxaa baxay mushtaq mudakar iyo mucanaf ku suran yihiin mutaabaqa lagama rabo waxaa leedahay haadihi gabadhaanu jariixun waa mid la dhaawacay ah, ilaa faciil oo bimacnaa mafcuul ah soo mudakar iyo mucanaf kuma sinayn ah, waxaa leedahay haadihi gabadhaanu jariixun qatiilun ataa leedahay marka waxaad leedahay halkan waajiban ma ahan mudaabaqo alkalimatu kelimadii qowlun qowl weeye aada iska leedahay mideeda kale kelimatun ta'da ku jirtaa maba an taa tanis waa taa-ul waxda waa ta'dii lagu kala sarqi jiray ismu jinsiga jamciga ah iyo mufradkiisa kelimatun kelimun shajaratun shajarun baqaratun baqarun naklatun naklun waa taa-un waxda ee taa-u taaniis maba ahanba taada saasna leedahay marka waxa wayan taaniis maba yaalla xaqiiqiya alkalimatu kalimadii qowlun qowl weeyaad iska leedahay ilaa ismu jinsi jamci ah mufradka iyo maxaa lagu kala saaraa iyo jamaca laba ta sida haalibka kelimatun kelimun shajaratun shajarun baqaratun baqarun tamratun tamrun hayru qaalibna maxaa lagu kala saaraa y jundiyun halaskeli jundun ciidan fara badan yahuudiyun hal mir oo yahuud ah eh. yahud yahuudiyoo marka taadun waa taas waa dariiq waana sida ugu wanaagsan oo faakiga iyo qaybkoodba ay sheegaan alkelimatu kelimadii qowlu waa qowl qowlkoo mufradun la kali yeelay dariiqada labaad inaad qurxido oo mudaabaqadu mar walba iyadaa qurxoon yaysanba waajib noqone mudaaf aad soo qadara waana sida shiiku mari jiray alkelimatu xadulkelimati kelimada xadkeedu qowlun qowl weeye qowlkoo mufradun la kali yeelay alkelimatu xadulkelimati kelimada xadkeedu qawlun ay maqulun mid lagu hadla wey ah, qawlun bimacnaa maquul wey sida lafdu bimacnaa malfuud u yahay alkelimatu xadulkelimati kelimada xadkeedu qawlun ay maqulun mid lagu hadlo weyaad leeda khalaas saas isku kaa mudaabaqaynaya hay-adaa badan laakiin alaslu cadamu taqdiir asal waxaa kalaamka tarkiibka meesha yaalla in lasku muda in laysku waafajiyo la daweeyo oo la cilaajiyo ah, in la cilaajiyo asal sidaasa ah asal sidaas ah. marka naxwo bilowgeed la joogo saddex shayay ka hadlaan maxaaddu kelimatun kalaamun kelimun saddexdaasay ka hadlaan mid miday hormariya kelim kelimatun iyo kalaamun sida qaalibka maanaan arag wax kelim hormariyey kelimun wax ka bilaabay maanaan arag laakiin waxay isku khilaafaan qaar kelimatun ay qeexaan oo sharxaan kadibay kalaam keenaan qaarna kalaamay sharxaan qolaba dhinacay fiiriyaan qolada kelimatun hormariday waxay yidhahdeen kelimadu waa juz oo kalaam markii loo baahdo waa in dhow kelima la soo maha laba kelima iyo ka badan waa in laiskorsiiyo markaasaa kalaam imaana marka kelimaddu maxay noqotay juz-un kalaamkiina wuxuu noqday kullun wa macrifat اlkulli tatawaqafu calaa macrifati اljuzi sidaasaa keentay in la hormariyo kelimadka waxay yidhahdeen in la hormariyo kelimatun oo kelimatun waa juz kalaamna waa kulli wa macrifatu lkulli tatawaqafu calaa macrifati اljuzi markaad jus garato juz kalena garato isku keenka markaasa la garan kara ee laba shay oodan garan oo laisku keena xaad ka gareen waxba kama fahmaysa waxba kama fahmaysa sidaasay u doortaan culammada kalaamka hormaridaana maqsuudkay ka fiiriyaan oo waxay yidhaahdeen liannahu yaxsulu bihi taqaadubu watakalum waxa lagu wada hadlay waa kalaam ee kelima cidna kuma wada hadasho ah, laba qof wada hadlayna zaydun shib miyaad aragta weliga ah, hay kala faa-iideen waxay yidhaahdeen waxa taqadub ku xasila waa kalaamka marka maqsuudkaan u dadejin ma yidhahd ummadda ah, maqsuudka liannahu yaxsulu bihi altaqaadub watakalum asagu ku hadlayo atakhaadub watafaahum saasu aha altakhaadub ah, watafaahum waxa wada hadal iyo isfaamid ku xaasishaa waxay dhahdeen waa kalaam isagaa maqsuudo waa kii ajnubigu hormariyey isagaasuba ka bilowdayba isagu maqsuudka ayuu ka galayba asagu taasuna waxay ahayd kelimatun horumarinta uu hormariyay xikmadda uu ka lahaa ah, lianna macrifata alkuli tatawaqaf calaa macrifati اljusi kelimatun laba macnoay leedahay laba macno ayay leedahay macno waa xadka waa isdilaaxi waa midku sheegay oo uu yidhi alkelimatu kelimadii qowlun qowl weeye ay maqulun mid lagu hadlo weeye qowlka mufradu la kali yeelay waa qowl oo mufrad ah waxa la yidhi waa xad taama xadku markuu jinsi iyo fasli iska saaran yahay waxa la yhahda xadku waa taam ah, xadku mar hadduu jinsi iyo fasli iska koro waa la yidhaha waa xad taama markuu yidhi alkelimatu kelimadii qawlu waa qawl qawl waxaa soo gelaya mufrad murakab mufiid hayru mufiid dhamaan waa isla soo gelaya qawl oh. oo waxayan kalaamka qaama zaid waa qowl kelimada in qaama zaydun waa qowl kelimada zaydun waa qowl gulaamu zaydin oo saddexdaan ahayna waa qowl qowlku kulli waa ka macno ballaarayn kelimadu waa qowl kalaamku waa qowl kelim waa qowl intaba waxaan ahayna qowlaa ku rumooba sida gulaamu zaydin marka markaad tihi alkalimatu qowlun waa jinsi jinsi guud wey waxaa isla soo gelaya kelimo iyo qeyrkeedba maxaa yeele kelimaduna waa qowl kalaamkuna waa qowl kelimna waa qowl waxaan saddexda ahayna waa qowl marka qawlun markuu yidhi waa jinsi guud kelimaduna waa soo gashay macaani kalena waa soo galeen waa jinsi markaasuu fasli yidhi qowlkoo mufradu la kali yeelay maxaa baxay saddexdii kale qowl mufrad haddii la yidhi kalaamaa baxay ma ahan kelimo qowl mufrad haddii la yidhi kelimaa baxday maahan kelimo qowl mufrad haddii la yidhi murakab ayaa baxay oo idaafiga sida waxa weeyaan khulaamu zaydi saddexdaas waa baxdeen maxaa marka noo soo xasilay kelimadii oo saafiya oo wax ku darsan la xere xadkaas marka muxuu noqday xataam ah muxuu iska saaran yahay jinsi iyo fasli kaasu waa istilaax ahaan kelimad macnaheedii xagga luq ahaan ayuu noo sheegaya marka shaarix oo u ka bilaabaya macnaha wuxuu yidhi shiiku shiinkaas markaad aragto qaala shaarixu waa shaarixu wuxuu yidhi aa laga soo gaabiy qaala wuxuu yidhi shiiku tuطlaqu lkelimatu kelimadii waa la iطlaaqaa fi luqati luqada dhexdeeda xaala ay ahaatay ayaa la iطlaaqaa cala aljumali jumlooyin ayaana lagu iطlaaqaa jumlooyinkaasoo almufiidati mid wax faa'iideynaysa ahaatay wadalika iطlaaqaasu haabitun waa sugnaaday ka qowli ilahi qowlkiisa oo kaleu ku sugnaaday tacaala ilah waa sareeyaa ilah uu yidhi subxaana kallaa ka joog inahaa maqaaladaas rabirjacuuni lacallii acmalu saalixan fii maa taragtu ay inahaad u laabay damiirku inahaa maqaaladaasu kelimatun waa kelimad kelimadaasoo huwa gaalkii mawdka u yimid qaa-inuhaa midkii yidhi uu yahay tudlaqu waa la iطlaaqa alkelimatu kelimada fi luqati luqada dhexdeeda xaal ay ahaatay aa la iطlaaqaa cala aljumali jumlooyin aa lagu iطlaaqaa jumlooyinkoo almufiidati oo wax faa'iideynaysa wadalika iطlaaqiina ka qawlihi haabitun waa sugnaaday ka qawli ilahi qowlkiisa oo kale ku sugnaaday tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa uu yidhi kallaa ka joog ka joog dalabshada aad dalbaydo in laguu celiyo adduun waa dhammaatay celin ma jirto celin ma jirto innahaa maqaaladaasu kelimatun kelimad weeye kelimado huwa gaalkii mawdku ku soo xaadiray qaa'iluhaa midkii yidhi uu yahay kelima luqay leeda luqa ayay leedahay luqada waxaa lagu ilaaqaa cala aljumal almufiida aljumal casha ku jirta istiqraaqiya jumal mufiida oo dhan waa lagu ilaaqi karaa waxay burineen marka ashaasu waxa weeyaan in loola jeedo jumlooyin badan oo kale maadaama layidhi jumal a lagu itlaaqa dhammaantood hal jumlo iyo ka badan ba isla soo gelaya xaashiyada fiiri wlmuraadu biljumali waxaa loola jeeda jumal aljinsi wey jinsiyaa loola jeedaa asaadiqu ee ku rumoobaya biljumlati iyo wa bilakar biljumlatin ku rumooba wa bilakarin waa ku rumooba marka ashaa jinsiye laga dhigay markii laga dhigay hal jumlo iyo ka badanba waa lagu iطlaaqaa sidaas darteeda marka lagu leeyahay luqa ahaan kelimad waa lagu iطlaaqaa jumlooyin macnaheeda ma ahan jumlooyin badan kaliyaha lagu iطlaaqa maaha ee waxay tahay jumlooyin badanna kelimo waa la dhihi karaa hal jumlo keligeedana kelimo waa la dhihi karaa waa la dhihi karaa qur-aankay aada uga buuxda iyo sunada labadaba kallaa inahaa kelimatun tanaa ka mid a kallaa inahaa kelimatun kallaa inahaa kelimatun maxay ishaare ishaaratun waa qabar mubtadihiina xaashiyada muxuu soo qadaray fiiri haadaa uu soo qadaray haadaa haadaa halkaa lagu ishaara ma taqaana inahaa aa lagu ishaara inahaa maxay ahayd damiir muanasa soo ma soo muanaf maaha ha soo muanaf maaha haadaana xaa lagu ishaari jir mudakara lagu ishaari jir hadda waana sax ogow ishaaradaanu say sax ku noqoto inahaa ha fiirina damiir ma tahay horta addamiiru ma mudakar msa muanaf waa mudakar bimacnaa damiira loogu ishaaraa haadaa damiirkaan dhimar ha hadhihin haadaa haadaasa dhihin adiga waxaa dheh haadaa haadaas miyaa dhehe dhihimeyd waxaa leedahay in waxaa leedahay haadaa damiirkan haadaa damiirkan aada leedahay khalaas ishaaratun wey markaasna daran caqabad kala kugu timi waxayta caqabada kale hadde haadaa mudakar wahayo ishaaratun waa mucanaf soo maahan caqabad kale caqabadaas waa kasoo jawaabay waxaa leedahay qaacidadiiad qabsane goormuu waajib ahay mubtadii khabar inay mutaabiqeeyaan idaa kaana mushtaqan laa yastawi fiihi mudakr walmuanas ishaaratan mushtaqa khalaas waajiban iguma ahandhe marka tan waajib iguma ahandhe tiona iska daweey haadaa damiirkaanu ishaaratun ishaarid weeye ilaa qowlihi ilaahay qowlkiisu ishaara ilaah uu yidhi subxaana rabbi rabbigaygiyo uu yidhi gaalkii mawdka u yimid irjicuuni iceli aada leedahay iceliya dhimayde alwaaw litaciimi wowdu waa weynayn rabbi la weyneyna ee jamaaca lala khidaabi ma rabbi rabbigaygiiow irjicuuni iceli lacallii acmalu likay acmala si aan u soo sameeyo camalan camalkoo saalixan wanaagsan camalkoo fii maa fii muqaabalati maa waqti qaabilkiis ahaaday taragtu ey dayactu aan soo dayac on ka soo tegey rabbi rabbigaygiiyo irjicuuni ieli lacallii acmalu likay acmala si aan u soo sameeyo camalan camalkoo saalixan wanaagsan saalixatan waa sifatu limusafi mawsuufi maxduuf camal wanaagsan camalkaasoo fii ma fii muqaabalati ma waqti qaabilkiis ahaaday taraktu ey dayactu aan soo dayacay waqtigii aan adduun ku soo dayacay maanta waxaan qaabilinahan ku bedelayaa camal saalixa ee ilahu adduunya iyo celi halkaasaa inahaa bu ishaarayda marka tan hadda maxaan haynaa in lagu ishaaro waxa weeyaan in lagu idlaaqo kelimo jumlo mufiida waa meeqa jumlo rabbi waa munaada waa hal jumlo irjicuunii waa jumlo kale waaba ficil iyo faacil iyo mafcuul lacalla isimkeediiyo khabarkeeduna waa jumlo saddexaad acmalu saalixan ficiliyo mafcuulkiisa iyo faacilkiisu waa jumlo afraad fii maa taragtu waa jumlo shanaad soo shan jumlo maaha shantaasaa lagu idlaaq ha shantaas wuxuu leeyahay waa kelimad uu ilaahay leey ha gaal iskaga hadlay markii mawdka u yimid oo u caddaatay naarta inuu boos ku leeyahy hadduu ilaahay rumay lahaana janno inuu heli laha u ogaaday waagiya ku beriyey noocaas wey marka hadda kelimo waxaa lagu iطlaaqa halkan jumal hal jumlana waa lagu ilaaqi karaa ah, jumlna waa lagu ilaaqi karaa aad u badanta inay jumel lagu ilaaqayo ah, watamat kalimatu rabbika sidqan wacadla watamat kalimatu rabbika dhammaan rabbi kalaamkiisa o dhan baa loola jeeda hal mid oon sidqi iyo cadaalad ahayn miyaa ku jira kalaamka rabbi watamat kalimatu rabbika sidqan wacadla aaday u badanta watamad kelimatu rabbika laana jahanama min aljinati wanaas ajmaciina waa hal kelima markaana fiiri ah. watamad way dhamaystirantay kelimatu rabbika maxay noqotay kelimadii rabbi laamlaana jahanama min aljinati wanaas ajmaciina soo hal kelima ma laamlaana jahanama waa hal kelim waa hal jumlo halkaas jumlaa kelimad lagu magacaabo ayadan halkan lagu magacaabo hmm wajacala kalimat aladiina kafaruu hiy sufla wajacala kalimat aladiina kafaruu sufla wa kalimat llahi hiy alculya marka hal jumlana waa lagu ilaaqi karaa jumal badanoo mutacadidana waa lagu ilaaqi karaa taasna waa waxaa la yidhaahdaa min iطlaaqi اljuز'i wa iraadat اlkuli waa majaaskii oo mursalka ahaa min iطlaaqi اljuز'i wa iraadat اlkuli ayaa la yidhahdaa tuطlaq waa la iطlaaqa alkelimatu kelimadii waa la iطlaaqaa fi luqati luqada dhexdeeda xaal ay ahaatay ayaa la iطlaaqaa cala ljumali jumlooyin ayaa lagu iطlaaqaa asha jinsiye ah oo ku rumoobaya hal jumlo iyo ka badanba jumlooyinkaasoo almufiidati mid wax faa-iideynayda ahaatay jumal mufiide ah jumlooyin almufiidati wاlmuraadu bاlmufiidati addaalatu calaa macna yaxsulu sukuutu calayhi uu ku yidhi xaashiyada waxaa loola jeedaa jumlooyin mufiid ah addaalatu calaa macna yaxsulu sukuutu calayhi waa kalaam ah, kalaamka macnihiisi oo kale wa taasoo kale loola jeeda wadalika ilaaqaas wadalika ilaaqaas ka qowlihi haabitun waa sugnaaday ka qowlihi ilaahay qowlkiisa oo kaluu ku sugnaaday tacaala ilaah waa sareeyaa ilaa uu yidhi subxaana kallaa ah, kallaa saddex macnay laheed soo maaha tan waa midii ahayd liradci wazajri mhm, saddex macnay laheed lizajri liradci wazajri iyo bimacnaa i inay noqoto kallaa walqamari iyo inay noqoto bimacnaa xaqan inay noqoto kallaa ina alinsaan marka ibnu hishaam qeyrkiisa waa ka soo naqliyaahe mar wuxuu isku mid ka dhigaa kalaa oo bimacnaa xaqan ah iyo kalaa oo bimacnaa alaa ah wuxuu yihi middaan miy amse waa middaan alaleeyahy waa hal kalaa marka u leeyahy laakiin sida shuduulu dahaabiga u mara afar weeyuu leeyahay kalaa macnaheed oo waxa weeyaan wuxuu kala qaadaa bimacnaa xaqan inay noqoto iyo bimacnaa alaa inay noqoto maanaa sida uu muqniga ku doorto inayba labada kala tahay oo markaas la yihahdo de afar macnayba ku imaanay mhm. laakiin sidaan qawaacidkii ku soo marnay labadaasu midaa laisaga tirinay labadaas mid ayaa laisaga tirinaya kaalaa ka joog de gaalo ka joog innahaa maqaaladaasu kelimatun kelimad weeye kelimadaasoo huwa gaalkii mawdka u yimid qaa'iluhaa kelimadda midkii yiri uu yahay kelimada midkii yiri uu yahay kelimada xagga istilaax ahaan matnigu noogu sheegay sharxana waa nooga imaan doonta luqa ahaan sidaas ayaa la yidhaahdaa ho calaaljumla mufiida waa lagu idlaaqaa laakiin waa lagu idlaaqaa haddii lagu yidhi macnaheeda luqada sideedaba kelimad haddii la yidhaah macnaheedu waa jumal mufiida maahan igu masladaasi kaa hoos bixi marka lagu yidhaahdo wa tutlaqu fi luqati cala aljumal almufiida macnaheeda ma ahan war luqa marba haddii la joogo kelimad waa jumal mufiida maaha saas ma aha ee waxay tahay luqada waa ku banaan tahay jumal mufiid ah in lagu idlaaqo hal kelima jumal mufiid ah ama hal jumla mufiidaa kelimatu waa la dhihi karaa wey ee luqada macno kaley ku leedahay kelimatu macnaheedan waa kan xashada inii sheegaya falkalimatu luqata macnaaha allafatu kelime kelime macnaheeda xagga luqada waa al waa allafdatu waa hal mara wax lagu dhawaaqay hal mara wax lagu dhawaaqay taas weeyaan taas weeyaan allafdatu waa hal mara wax lagu dhawaaqay sidaas weeyaan ishaaratun haadaa damiirkan inahaa ku jira damiirka inahaa ku jira ishaaratun ishaarad weeye ilaa qowli ilaahi qowlkiisa u ishaara ilaa uu yidhi subxaana rabbi rabbigaygiyo uu yidhi kii mowdka u yimid irjicuuni iceli ee adduunyo iceli lacallii acmalu lacallada teraji waad ka dhigi kartaa lacallii waxaan mudana waxaad kaloo ka dhigi kartaa kana fiican tacliil inaad ka dhigto qur-aanka waxa lacalle ku jirana tacliilkaasaa lagu fiican agarkooda sidaasayna mufasiriinta gabal baraarujiyen lacallii acmalu kay acmala dheh ah, kay hadda haddaad keentay inaad nasbido ficilkeed lacallii acmalu kay acmala si aan u sameeyo saalixan camalan saalixan camal wanaagsan camalko fii ma fii muqaabalati ma waqti qaabilkiis ah waqtigii aan soo dayacay aan muqaabil uga dhiga fii maa fii muqaabalati maa waqti qaabilkiisa ahday taragtu ay dayactu aan dayacay oo aan ka soo tegey aan dayacay oo aan ka soo tegey xaashiyada kuu dhigaydaa taqdiirta jalaalooyinkuunaga keena tafsiirka wa fi listilaaxi wa fi listilaaxi halkay ku cadfanta tutlaqu lkalimatu fi luqati wa fi listilaaxi marka tay ku cadfantaha xaalaha iyadana waa xaalo intii oo kale qadare wa tudlaqu waa la idlaaqaa hiya kelimadii fil istilaaxi istilaaxa dhexdiisa xaal ay ahaataa la idlaaqaa cala alqowli qowl ayaana lagu idlaaqaa qowl almufradi oo la kali yeelay qowl mufrad ah aa lagu idlaaqaa xagga istilaax ahaan cala alqowli qowl aa lagu idlaaqaa qowl almufradi oo la kali yeelay taxqiiqan ow taqdiiran loogu qowlay taxqiiqan min jihati ow taqdiiran min jihati taqdiira lagu qawla maxaa loola jeedaa taxqiiqan ow taqdiiran taxqiiqan waxaa loo jeeda hada lagu dhawaaqayba zaydun qaa'imun hadda maxaan ku dhawaaqay laba kelimo soo maha kalaam saas ku noqday idrib aan ku yidha camr idrib maxay ka koobanta idrib keligeed meeqay ka koobanta laba kelimo mid taxqiiqan aan ugu dhawaaqo waa idrib midna taqdiiran aan ugu dhawaaqo waa damiirka ku asturan marka o taqdiiran waa damaairtii oo dhan sidaas darteeda damaairtu waa lafdi lagu dhawaaqay lamidi midi waa qowl damaairtu hale taqdiir ahaana loogu dhawaaqay meeshuu ku jira meeshuu ku jira taqdiir ahaana loogu dhawaaqay wa fi lisilaaxi wa tudlaqu lkelimatu kelimadii waa la ilaaqaa fi lisilaaxi silaaxa dhexdiisa xaalo ay ahaatay ayaa la ilaaqaa cala alqowli qowl ayaana lagu ilaaqaa qowlka almufradi oo la kali yeelay taxqiiqan loogu qowlo ow taqdiiran ama qadar yahaan ka damaa'ir lmustatira sida damaa'irta mustatirka oo kale hadda wuxuu rabaa inuu sharxo laba lafdi oo xadka ku jira kelimatun ayada warkeed waa caddaado laakiin waxaa warkoodu rabaa in la caddeeyo waa qowlun iyo mufradu lafdun aa lagu sii daraa afar lafdiyaad saas aad u baranay marka kelimatun warkeed waaba kuu caddaad qownun aa lagugu daraa mufradun aa lagugu daraa lafduna meel dhexe kasoo gelayaa lagugu daraa intaas marka waxaad noqonaydaa qof haysto meel dhigtay xaa la yidhaha kelimad qowl xaa la yidhaah mufrad xaa la yidhaah lafdi xaa la yidhah afartaasaad meel dhige ah, so uma jeedi wuxuu yidhi walmuraadu kan loola jeedo bilqowli qawl allafdu lafdi weeye lafdigaasoo adaalu tusaya calaa macnan macno tusaya mufradan kaana aw murakaba mufiidan kaana aw kayra mufiidin ah. maxaa la yidhaha qowl qowl waa inaan baranaa markaan waalmuraadu kan loola jeedo bilqowli qowl allafdu waa lafd maxaa baxay marka hadii lagu yidhi qowl lafdiga loola jeedaa lafdi ayilmalfuudu a wax lagu dhawaaqay waxaa baxay ka diwaalin arbaca afarta wax tusta oo lagu dhawaaqin kalishaarati walkhadi wlcuqadi wاnusab afartaasaa baxeen kalishaarati walkhadi di wax lagu ishaaro wax waa lagu tusay laakin qowl maaha qowl lama yidhaahdo qowl maaha Ah, adoo taaganaa lagu yidhi war soo maa laakin qowl maaha ah, maxaa la lafdi maaha ama warqadaa lagugu soo qoray markaasa lagu soo dhiyey messajea hadda la yaqaan messajea lagu soo dir saasaad u fiiri kaasaad akri macno waa lagu fahamsiiyey laakin qowl ma aha ah, qowl ma aha soo ma jeedin kalishaarati walkhadi wlcuqadi wاnusab cuqadki qolada waxa weeya suuqleyda xoolaha gada aad ugu badan intaasoo hore iyo intaasoo dambe maiga siday neefka ogley ha dhowr farihiiu kala qayqaybina markaasuu inta marada la saaro oo farihii qayb qabto qaybna dhexda ka jabsho uu leeyahay inta hore iyo intaasoo dambe ha hadda ayagu is qof ayagu ma jeedaan dad kale inu jeedan iska daaya maray saaraan labada gacmood labada gacmood ishayda taasuu leeyahay intaasoo hore iyo intaasoo dambe neefka ma siisan asul maya sidaas ka dhig haddana xibin kala taabto cuqad aa la yihahdaa ah, waxbaa laisku fahansiiya lakin qowl maaha ah, nusabna waa calaamadaha lisaan xaalka wax lagu fahmo dad masaafir ata xaafataana kusoo degtay mixra masaajidku mixraabu ley lakin minaarad male waa soo gashay ma waxa leeda meesha ma guriya mise masjidna leeda mixraabu ley ah, qofna weydiin maydid mixraabkaana wuxuu kutusaa war meesha waa baytullah iskaga tuko qofna ka idan dalbana marka afartaas addiwaal alarbaca waxa weeye ayagu qowl maaha walmuraadu ujeedada bilqowli qowl loola jeedaa allafdu waa lafdi welidaa sidaas daraaddeed haddii qowl la ilaaqo oo lagu ilaaqo macno nafta ku jira laazim lahu min qariina markaas qariinaa la socoto si kale ma dhici karto qowl keligiisa inta la ilaaqo macno nafta ku jira ma ku dhaco qariina wayna la socotaa waasiruu qowlakum hadalkiina siraysta wa asiru a laga hormariyay sooma jeedin markaasaa la gartay macno ay hoos ku qarsaan inuu yahay yaquluuna fi anfusihim wayaquluuna fi anfusihim wayaquluuna waxay leeyihiin fi anfusihim naftooda dhexdooda wayaquluunadaas lagu daray wayaquluuna keligeed ma tusi karto macna nafta ku jira laakin fi anfusihima lagu daray si loo caddeeyo inuu yahay macna nafta ku jira wayaquluuna fii anfusihim fii anfusihim aa lagu dar oo qariina laakiin qowl keligiis inta la yidhahdo wayaquuluuna inta la yidhaahdo ma dhici karto in loola jeedo macnaha nafta ku jira maxaa yeele marka horeba qowl muxuu yahay wlmuraadu kan loola jeedo bilqowli qowl allafdu almalfuudu waa midka lagu dhawaaqo lafdigaasoo addaalu mid tusaya ahaaday calaa macnan macno bilwadci dejina ku tusaya waaqici dejin carabtu markay dejayday lafdi ay macno u dejiday waa inuu yahay carabtu markay dejinayday lafdi ay macno u dejiday waa inuu yahay ka oo kale ah, ka rajulin xayawaan naatiqa carabta u dejiday inuu tuso xayawaan hadlaayo ah, ka rajulin oo kale wa farasin xayawaan saahil ah xayawaan dananaya ama sawdaynaya ay carabta u deji ah marka kaas oo kaleeto ayaa la yidhaahdaa qowl ayaa la yidhaahdaa qowl qowlkaasaa la yidhahda waa lafdi oo macno tusaya waa lafdi oo macno tusaya waa lafdi haddii la yidhi maxaa baxay waxaan lafdi ahayn macno tusaya maxaa baxay waxaan macno tusayn ka daysin oo kale wey ka daysin oo kale wey noo imaan doono ka daysin oo kale soo socda oo matniga noogu imaana insha allah marka kaasoo kale qowl lama dhahayo ka labadaas qaydu leey laakin waxaan ku nidhi macnan utusa marka lagu yidhi mufradan kana ow murakaban mufiidan kaana ow kayra mufiidin farqi ma kalele macnahaasu inuu yahay mufrad iyo inuu murakab oo rajuluna waa qowl qaama zayduna waa qowl ah, mufrad iyo murakab labadooda waa qowl mar hadduu macno tusay mufiidan kaana ow kayra mufiidin in qaama zaydun waa qowl qaama zayduna waa qowl inuu un macno tusaa la rabaa maahane mufiid inuu yahay iyo inuu kayru mufiid yahay inuu murakab yahay iyo inuu mufrad yahay isku mid kulli waa war qowl saas darteeda qowlku kelimadda waa ka macno badan yahy oo kelimo waa ka macno badan yahy oo kalaam waa ka macno badan yahy sababto waxaan idhi markii la yidhi wixii macno tusaa wixii macno tusaa waa qowl fiiri maxaa soo gelaya kalaamka caadiga ahaa qaama zaydun waa qow haye waxaa soo gelaya wixii hadii ay mufiid shardi ma ha macna unbaa shardiya macnaa shardiya ee mufiidnima shardi ma waxaa soo gelaya kelim in qaama zaydun zayd duu istaago macna waa futustay laakin macnihii ma dhamaystirna oo kalaam ma dhama waa qow mufradkiiyaa soo gelaya kelimadii keligeede ayaa soo gelaya zaydun rajulun farasun aa soo gelaya waa qowl intaasoo dhan waxaan haynaa soo gelaya oo qulaamu zaydin oon calam maaha qulaamu zaydin aa soo gelaya qulaamu zaydin kelimatun maaha hade waa labo kelim ma ahan oo saddex ma dhama kalaam ma ahan oo mufiid ma ahan laakin waxay tahay marka waa qawlun aada leedahay waa qawlun aada leedahay marka haddaad qowl haydaa qowl haddaad hayda haddaad haydaa wlmuraadu ujeedada bilqowli loola jeedo wlmuraadu kan loola jeedo bilqowli qowl allafdu lafdi weeye lafdi addaalu mid tusayo ahaaday calaa macna macna bilwadci dejintii carabu dejidayna ku tusaya carabta markay dejinayday macna inuu tuso u dejiday wadalika tusaalihiina ka rajulin oo kale weeye muxuu tusay xayawaan naadiqa wafarasin muxuu tusa wey xayawaan saahil ah wlmuraadu ujeedada hadda qowl waa baranaye lafdi waa inaan barana ah, lafdi waa inaan horta barana ilaa lafdigu halkuu naga soo galay lafdi wuxuu soo galay qowl markii la qeexayaa la yidhi wlmuraadu bilqowl allafd halkaasuu ka yimi marka waa inaan baranaa lafdi laftigiisa ilaa shayga lagu timaama tilmaantada haddaa yar qoysaadu ku garee hadda qowl in la qeexa xaa qowl kelimadaa lagu qeexay alkelimatu qawlu mufradu sooma usan dhihin marka haddaba qowl oqon xaad kelimad ka bare kelimad ma fahmi karti calaamada lagu sheega hadaadan oqon marka waa in qowlna lagu sharxo mufradna lagu sharxo lafdina halkuu naga soo galay qowl markii la qeexayaa lagu qeexa asna waa in la barto marka walmuraadu ujeedada bilafdi lafdi loola jeedaa asawtu cod weeye sawtkaasoo almushtamilu kulansanaya calaa bacdi alxuruufi xuruuftii gobol ka mid ah xuruuftii alhijaiya ee hikaada loo nisbeeyey sawt maxaa lafdi maxaa la yidhahda lafdi lafdi waxaa la yidhahdaa asawt waa cod codka soo baxa wey ah, codka soo baxa wey walmuraadu ujeedada bilafdi loola jeedaa asawtu waa cod sawtka almushtamilu kulansana calaa bacdi alxuruufi alxuruuf afsha ku jirtaa waa alcahdiya waana cahdigii dihniga ahaa maskaxdu kaaga jira xuruuftii oo xuruufulmabaaniga aheed ah, xuruufulmabaanigana waa la yidhaha xuruufulhijaaina waa la yidhaha xuruufulmabaaniga sii macno dheer xuruufulmabaani maxaa loo leeyahy liana alkalimata tubnaa minhaa ah, wtut liana alkalimata tubnaa minhaa kelimad marka la dhisaya kaa laga keenay xuruuftaanad dhex eeday sideed iyo tobankan xarafaa meel kuugu xaraysan ah, meel meeshaanay ku yaalin beer sideed iyo labaatanka xaraf a ah, meeshaan kuu yaalla mar alla markaad kelimad u baahato ayagaad aade beertaan aad aade markaasaa dhowr xaraf ka soo qabsee waa isisaare markaasaa kelimadu kuusoo bixi zaydaad u baahato inta horta sideed iyo labaatankii dha xaraf dhexaado zaay soo qabo yana soo qabo daal soo qabo isku rakib markaasay zaydun kuu noqonayo marka xuruuf mabani a la yihahdaa liana alkalimata tubna minha kelimada hadii la dhisay xuruuftaana laga dhisa maxaa meeshaas ku baxay xuruuf lmacaani ka xuruufi اljar wa xuruufi اlcadf wa xuruufi اlاstinaa wa gayriha taasaa ku baxday taas maaha wax laga hadlayo taas maaha fiiri waxa wey maxamed maxamed muxidiin cabdulxamiid meeshaasuu masaladaas taasuu halkaas kugu cadeeyey waayo wuxuu yidhi marka sidaasu u qeexay waa dhawaaq marka lagu dhawaaqo kulansanaya xuruuftii xuruufulmabaaniga aheed xuruufulmabaani iyo xuruufulmacaani waa xuruufta sideed iyo labaatanka lmacaanina waa maxay waa xuruufta mid walba gooni macno uu leeyahy ka xuruuf اljari xuruuf اlcadf xuruuf اlاstinaa xuruuf اlcadaf nawaasib jawaasim wixii xuruufoo ku jira kuwaas wey marka lafdi haddaad rabto waxa wey dhowr xaraf cod dhowr xaraf kulansara soo qabso soo qabo zaydun meequu kulansaday zaay yaa iyo daal khalaas waa xadeera waa laf hayla waa cod dhowr xaraf kulansanaya culamada gobol saasay u qeexaan alcilmiga gobol kale waxay yidhahdaan maya waxaa ka fiican sidaan in la yidhaahdo allafdu asawtu lmuctamidu calaa makrajin min makhaarij lfam ah, tanaana fiican u dhihi jir ah, in la yidhaahdo maya lafdi markaad qeexayd ha dhihin asawt lmustamil calaa bacdi alxuruuf ilhijaa-iya ha dhihin ee waxaad tidhahdaa lafdi qeex haddii lagu yidhaahdo waxaad tidhahdaa asawt lmuctamidu waxaad tidhahdaa waxaa la yidhahdaa lafdi asawt lmuctamidu calaa makrajin min makhaarij ilfam makraj oo makhaarijta xuruuftu ka soo baxda kamida cod cuskaday waa inuu noqdo khalaas kaana fiican istilaaxaana fiican kan kale ishkaala lagu soo aroorina aan laga jawaabi karin waawul cadaf aad tiri waawul cadfi ma yahay lafdi lafdi ma yahay waawul cadfi soo lafdi maaha haye waawul cadfi ma waxay kulansatay waaw haddaad tiri alwaawu dhe maya waawul cadfi cadafkama naga daa mudaafileygaa naga jir alwaawu aad tiri soo maaha ma waxay kulansatay xuruuf ma kulansa kulansa waa hal xaraf xaraf lama yihaahdo isagaa iskulansaday shaygu daatadiisu kulansaday lama yihahdo waa kulansaday macnaheedu waa in wax kale soo galaan alwaawu aad tiri soo maaha ama waxaad tidhi waawulcadfi aad tidhi waawulcadfi waaw waa hal xaraf marka ma aysan kulansan a xuruuf ma aysan kulansan aaw istilaa aaw marka xadki inuu ku rumo baa lagaa ri laakiin haddaad tidhaahdo asawt lmuctamidu calaa makrajin min makhaarij lfam waaye waa sawt makraj ka soo baxay alwaaw waa cod makraj ka soo baxay soo ma khalaas ishkaal ku soo aroori maaya hmm. laakin kan kale ishkaala kusoo aroora ishkaalkaasa jawaab raba oo ah. haddii la yidhahdo allafdu asawt lmushtamil calaa bacdi lxuruufi markaas waa min ijtimaalati alcaam cala alkhaas a lagu jawaaba waxaa laleeyaha maya zaydun ma tahay asawt lmushtamil calaa bacdi lxuruuf lijaa maye rajulu maya farasu maya wixii kalena waa iska soo hosgelaya caamkaan ka qabano le ah, marka waa min ijtimaalat alcaam cala alkhaas alaleey saasaa lagu jawaabay lakin kanu jawaab ma rabo dib marka horeba xadka laga dhigo oo la yidhaahdo allafdu asawt lmuctamidu calaa makrajin min makharij ilfam uma baahna jawaab lakin kan kale jawaabu kaa raba waxaa lagu leeyahay waaw lcaطf ba ljar waa hal xaraf ah, ba waa hal xaraf sa iyada noo oo le ba inta kor ba la kordhigo alif lagu raaba rabta tira markaas waxaa weya dawr iyo ka dhalana meel ku joogsataba yeeladna aba hal xarafto ba maahayn ba waa hal xaraf marka haddee lafdi mata albaa lafdi mata waa ta haddana ma ahan sawt mushtamil calaa bacdi alxuruf maaha ila kelmaddu ayadu isma kulansado xaraf lama yira kelmaddu ayada nafteeday kulansato oo kulansi waa la yhaha wax kale inay soo galaan marka waxaa ka feecan in la yidhaahdo allafdu asawt lmuctamidu calaa makrajin min makhaarij ilfam halkaana maxaan ku baranay waxa la yidhaahdo lafdi lafdigaan baran walmuraadu ujeeddada bilafdi lafdi loola jeedaa asawtu waa cod sawtkaasoo almustamilu kulansana calaa bacdi lxuruufi xuruufti asha ku jirtaa waa maxay cahdiya dihniye ah xuruuftii gabal ka mid sawaa-un isku mid weeye dalla ay dalaalatu tusidiisa huwa lafdigu uu tuso calaa macnan macna korkiisa wadaalika tusaalihii kii macnaha tusaynaa ka zaydin zayd oo kale weeye am lam yadulla ow adamu wa cadamu dalaalati iyo inuusan tusin wadaalika tusaalihiina ka daysin oo kale weeye maqluuba zaydin zayd oo la dabagediyey xaala uu days yahay sawaaun isku mid weeye dalla lafdigu tusiye calaa macnan macne sawaaun khabar muqadama mutadabuca kale soo qadar sawaaun isku mid weeye dalla ay dalaalatuhu lafdiga tusidiisa calaa macnan macne korkiis uu tuso wadaalika tusaalihii ka zaydin zayd oo kale wey wadaalika kii macnaha tusayda wadaalika lafdigii macnaha tusayey ka zaydin oo kale weeye am lam yadull wa aadamu dalaalati inuusan tusayna waa la mid wadaalika kii aan macna tusaynin ka daysin oo kale weeye maqluuban zaydin zayd oo la dabagediyey xaala uu days yahay marka lafdi xuruuf kulansaday ah, sawd xuruuf kulansaday wey lafdi dil wiraa lafdi waa maxay waxaa leedaha waa cod xuruuf kulansaday waxaa isku mid ah inuu macna leeyahay sawdkaas ah, inuu macna leeyahay sida zaydi hadda zaydin soo maaha sawd Ah, sawt oo kulansaday xuruuf soo maha macnana waa leey ko daysna waa sawt xuruuf kulansaday macnana male labadooduba waxaa laisku yidhaahdaa lafdu labaduba waa lafdi ah, sawt kastoo xuruuf kulansaday waa iska lafdi ah, marba hadduu xuruuf kulansaday waa lafdi waa lafdi ama macnaha tuso ama yuu tusi ama macnaha tuso ama yuu tusi qaacido waxaa ah sawaaun bacdigeedu sabkun bilaa saabikin waa qiyaas meel ay qiyaasaan ayadaa ka jirta sabkun bilaa saabikin ayadoon xuruuftii xuruufulmasderkeeda shan tahayd meesha ku jirin in masder laga dhalaaliyo hal meelay qiyaas tahay waa bacdu sawa inta kale oo iska shaad inta kale oo iska shaad marka maxaa leedahay sawaaun waa qabar muqadame mubtadihiina dalaalatuhu iska dhalaali adoon waxad wax ku dhalaaligahayn sawaaun isku mid weeye dalla ey dalaalatu tusidiisa huwa lafdigu calaa macna macno uu tuso wadaalika kii macnaha tusaya ka zaydin oo kale wey am lam yadulla wa cadamu dalaalati dhe ayadana masel ka dhalaalin qaacido kale kelimad kasta oo nafyi ku jiro markaad master ka dhalaalinayso cadam aada soo qaadanay markaasaad masterkii mudaafulihi ka dhigay cadamu dalaalat aad leedahay kelimad kasta oo nafyi ku jiro m marka lagu yiha master ka dhalaali horta cadam soo qaado masderkii aad dhalaadeen mudaafule wadhig cadamu kadaab ah, waa cadamu dalaalati waa naga nidhi marka waaya maqluuba zayda zaydaa la dabagediyey gadaala loo akriy ah, gadaala loo akriyey shiiku wuxuu yidhi waqad tabayana waxaa caddaaday ana kula qowlin qowl dhammaantiis lafdu lafdi inuu yahay walaa yancakisu mana waqad tabayana waxaa caddaaday ana kula qawlin lafdun lafdiyatu kuli qawlin ba hadde aw tabayan faacilkeeda adaatu safkeed ba markaan haysata cidna weydiisa maydid ah. laakiin meeshaad ka keeni lahayd oo ka dhalaalayda iska fiiri waqad tabayana waxaa caddaaday ana kula qowlin qowl kastaaba lafdun inuu yahay waqad tabayana waxaa caddaaday lafdiyatu ah. ida jtamacat ilyaa-u wa taa-u mar hadii ye iyo ta lays daba dhigo waxay ku tusaan masternimo ah, lafdiya ah, lafdiyatun ah, rububiyatun uluhiyatun mar haddaad aragto ye iyo ta laysku daray maxay ku tusaan masderiya ida ijtamacat ilyaa wa ta ashcarataa bimasderiya masdernimay ku tusaan marka lafdiyatu dheh waqad tabayano waxaa caddaaday ana kula qowlin qowl kastaaba lafdun inuu yahay waqad tabayana waxaa caddaaday lafdiyatu kulli qowlin qowl kasta lafdinimadiisa halkaas maxaan soo ogaanay haddii aan nidhi sawd cod cod soo baxa oo xuruuf kulansadaan lafdi la yidhaah waxaana isku mida inuu macno tuso inuu macno tusin halkaas maxaan ogaanay marka iyo sharxi ka horreeyey maxaan soo ogaanay waxaan soo ogaanay ana kula qowlin qowl kastaaba lafdu horta waa lafdi maxaa yeele qowl xuu ahaa qowl xuu ahaa allafdu daali calaa macna soo maha lafdi macna tusa qowl ahaa soo maha marka qowl kasta waa lafdi ilaa lafdi macna tusay wey qowl marka qowl kastaa waa lafdi walaa yancakisu ma cagsoomayo cagsan luqawiyan cagsi luqawi ah cagsi luqawi waxaa la yidhaahdaa sida alusiga ugu fiican amase xaashiyadaba fiiri xaashiyada xaashiyada fiiri walaa yancakisu ay cagsan luqawiyan wuxuu ku yidhi cagsi luqawi waxaa la yidhaha wahuwa ana cas wuxuu yidhi wahuwa ana an cukisa almuujibatu alkuliyatu milaha amase ah. waxaa tiraa ana cagsa almuujibati alkuliyati miluhaa ana cagsa almuujibati muujibada cagsigeeda muujibada alku mu muujibaa laga rabaa soo maa ha muujibaa laga rabaa kuwan lama ictimaadee muujiba a laga rabaya haniin qoran ya in ina cagsa almuujibati ya almuujiba saasaa la rabaa aksal cagsa almuujibati saasaa la rabaa soo ma jeedid kanaa laga saxaa asalkii sidaas weeye ana cagsa almuujibat waa noo saxaya soo maha hanoo saxan lafteedu kama qaldan ana ah. cagsa almuujibati muujibada cagsigeeda muujibada alkuliyati guud mifluhaa waa iyadoo kale muujiba kuliya waxaa cagsi u ah xagga luqawiyinta muujiba kuliya muujiba kuliya marka waxa ah kullu qawlin lafdun waa muujiba kuliya soo kulli kuma jirto sowna hadal la isbaatiyey maaha marka waa muujiba kuliya waxaa leedaha kullu qawlin lafdun cagsi waxaa u ah xagga luqada muujibo kale kuliya ma la dhihi karaa kullu lafdin qawlun ma la dhihi karaa ilaa muujibo kuliya saasa ahe kullu qawlin kullu qawlin lafdin waa sax ma la dhihi karaa kullu lafdin qawlun ilaa lafdiga maxaa ka mid a midaan macno lahayn soo maha qowlna wuxuu ahaa mid macnole keliya marka haddaan idhaahno ana kulla lafdin qawlun masaxay noqee lafdi kasta waa qowl masaxa maaha lafdi kasta qowl maxaa yal lafdi waxaa iskula jira mid macno leh iyo midaan macno lahayn qowlna waa midka macnaha leh kaliya marka muujiba kuliya muujiba kuliya ka korkee ama sida aruusiga uu yidhaahdo waxaa la dhaha cagsi luqawiya jaclu ljus اlawali min alkalaami haaniya wahaani awala biduuni takyiiri shay adiga haddii lu yidhaha kelimadan cagsi ku samee luqawiya kelimadii awelka aheed aakirka dhig ti aaniga aheedna dhig bis waa intaas ku samey hadda tarkiibkan fiiri ana kula qawlin lafdun soo maahan bis weeye lafdiga qawli isku bedel mujiba cagsi waxaa noqonaydaa inaad tidhahdaa kullu lafdin qawlin kelimadii awelka aheed aani ka dhig aanigiina awel ka dhig intaas kaliya wa cagsi waa intaas jaclu ljuzi lwali min alkalaami haaniya waniya awala biduuni takyiri shayin waxba ha ka bedelin ada waxba ka bedelin lafdigii awelka ahaa ani ka dhig anigiina awel ka dhig kullu qawlin lafdi soo ma ahayn kullu lafdin qawlu a cagsi ah luqawi cagsi kaasa ah luqawi ah waxaa baxay waxa weeyaan cagsi oo istilaaxi ah cinda almanaadiqa manaadiqada agtooda ayaga waxay qabaan muujibo kuliyaa waxaa cagsi u ah muujiba juz-iya saasay ku oo markaad tidhaahdo fiiri anna kulla qowlin lafdun waxay ku leeyihiin sow muujibo kuliya maahan muujiba juz-iya ka horkeen waxaad tidhahdaa wa bacdu lafdi lafdiga qeyb kamidana qowlun waa qowl maana si u noqon waxay leeyihin wa bacdu lafdi muujibo juz-iya ka dhigma wa bacdu lafdi lafdiga qaad ka mid ah qawlun waa qowl marka istilaaxaan waa sax muujibad jus-iya ayaan u ahay leyihin cagsi ayagu manaadiqadu marka ayaga saxay u noqoneen dariiqooda soo ma jeedin waxaa tidhi kullu insaanin xayawaanun kullu insaanin xayawaanun insaan kasta waa xayawaan midaan xayawaan ahaynaa jire ma jiro haye marka yancakis ma cagsooma marka cagsi oo luqawi ma dhihi kartaa wa kullu xayawaanin insaan xayawaan oo dhan waa insaan bahallada geela ariga loda xayawaan ma dhihi karti laakiin waxa weye ayaga qolada manaadiqadaa ah, muujibo jus-yahay qaabilinaya oo waxay leeyihiin wa bacdu lxayawaani insaanu waana sax wa bacdu lxayawaani insaanu marka cagsigaan halkaan aqbali karin waa cagsiga luqawiga maxaa loo aqbali waayo oo loo dhihi waayey kullu lafdin qawlun maxaa loo dhihi waayey axmedno ah, kullu lafdin lafdi kastaa qawlu waay sax maahanaa laleey hay sax u noqon wey had xay u noqon wey sababtay sax u noqon weyda xayta lafdigiyaa u qaybsamaa mid macnale iyo midaan macno lahayn ma garatay qowlkuna waa midka macnaha le kaliya saasaan cagsiga loo aqbali karin saasaan loo aqbali karin wlmuraadu kan loola jeeda bilmufradi hadda waa ka gudbaynaa marka waa baranay lafdina kelimo waa baranay qowlna waa baranay lafdina waa baranay maxaa noo dhiman mufrad bis casharkuna intaasuba insha allah noogu gabangaboobi karaa wlmuraadu kan loola jeeda bilmufradi mufrad maa lafdi weeye laa yadullu maada marka mawsuul ka dhig maada mawsuulo ka dhig wlmuraadu ujeedada bilmufradi mufrad loola jeedo maa lafdi weeye laa yadullu maa shay weeye nakira waa ka dhigi kartaa hadhowna jumla baa ka sifaynay markaas maxaad kale ka dhigi kartaa mawsuulki ka dhig oo siladii ka dhig jumlada hada dare middaa tiradaa waa isku mid wlmuraadu wlmuraadu kan loola jeeda bilmufradi mufrad maa lafdigii weeye laa yadullu uusan tusayn jus-uhu maaga qayb ka mid ah calaa juz-i macnaahu maaga macnihiisa qayb ka mid ah waxaa la yidhaha mufrad lafdiga haddii la kala furfuro ajzaadiisa qayb ka mid ah macnihii markay isku darnaayeen uu tusayo uusan tusayn jus mufrad waxaa la yidhaahdaa lafdiga haddii la kala furfuro oo ajzaa loo qaybiyo ajzaadaas juz ka miduhu macnihii markay isku darnaayeen ay tusaayeen qayb kamida uusan tusin hmm. ilaa kelimadaha laba kelimadaha gabal haddii la kala furo kelimad walba waxay tuseen macnihii guud qayb ka mid a kelimadaha gobolna haddii la kala furo waa macno beenaya waxba tusi maayeen hadda gulaamu zaydin firi gulaamu zaydin zayd addoonkiisa gulaam maxay tuseen addoon zaydna sayidkii ulaamu zaydin kala furfur marka ulaamun ma macno beesha ma macno beenin ee macnihii markay isku darnaayeen ay tusahay mid kamid ay tusay qayb kamid ay tusay oo ah addoon zayd keligiisna waxay tusaydaa mansuub ilahigii oo ah zaydki laakiin zaydun bal kala furfur zaaydi xagga dhig ya xagga dhig daalkiina xagga dhig zayd keligeedaad u timi ma ku tusaydaa macnihii guud qayb kamida lugtii zayd maku tuse a zaay qadku wazaayu alu ah, yidhi lugtii zayd makugu soo dhece a haye ya-diyaa waliyaa-u lugtii zayd gacantii zayd ma kugu soo dhacay dhece ma kugu soo dhacayda madaxii zayd ha bal iskaladaa wuxuu dhihi jiray shiiku haddii zaay keligeed ma meel la dhigo ma kala garanaydid zaydanu ma zaayidi zayda ma waa zaayidi zuhdiga mase waa zaydii oo waxa weeyaan aan ziinada hataa ma kala taqaanid adiga haddii zayd lagu lagu yidhaha zayd meel lagu qoro ma tii zayda ah? mate waa sii zuhdiga mase waa midii ziinada miyaad kala taqaan mana kala yaqaan ya-da ya keligeedaa meel la dhigay ma kala garan kartaa uu yidhi ya keligeedoo la dhigay ma ya-dii oo zayda ah? mise waa yaa-u yusri mise waa yadi dii yaqiinta aduu ma kala taqaan ma kala keeni karti u dhihi jiray shiiku bal daal keligiisa meel ku qoran daal keligiisa fiid ma daalkii zayda ah? ma daalkii diina ah? mise waa daalkii dunyo ha miyad kala tagaan a ma kala aqoon marka haddiiba la kala furfura waa macno beela waa kaasaa mufrid mufrid saasaa lagu yaqaan a mufrid saasaa lagu yaqaan walmufradu mufradkii walmuraadu ujeedadii dhe walmuraadu ujeedada bilmufradi wlmuraadu kan loola jeeda bilmufradi mufrad maa lafdigii weeye laa yadulu uusan tusayn jus-uhu qayb lafdiga ka mid ah calaa juzi macnaahu lafdiga macnihiisa qayb ka mida ah korkiisa wadalika mufradkii oo aan marka la kala furfuro aan tusaynin macnihii guud qayb ka mid a ah. naxwu zaydin zayd oo kale wey hataa zaydun macnay tusee waxay tusee calaa daatin mushakhasatin mumayasatin camaa siwaha daate mushakasa oo ka soocan wixii kasoo haray tuse ah. soo ma jeedin waa zayd oo kale wey fada waa tacliiq markaas oo kale ah. faina ajzaahu mar hadd inta xugun la sheego fa laga dabamari waa tacliiq faina ajzaahu zayd jusasyaalkiisa wahiya marka innada khabarkeedii oo dhimana jumle muctaridaho dhexda ka gasha wahiya ajzaadii azaayu zadii iyo walyaa-u ya-dii iyo wadaalu daalki weeye laa tadullu tusime calaa shay-in shay korkiisa tusime shaygoo minmaa kii ka mid ah yadullu huwa zayd uu tusayo calayhi maaga korkiisa idaa waqtigiina tusime ufridad la kala yeelo hiya ajzaada marka khabarkii oo inada laa tadullu wey laa tadullu abarki ina idaadaana darafnima iskaga tacalujina oo waxaad ku tacalujina laa taduluda fa ina ajzaahu zayd jusasyaalkiisa wa hiya jusasyaalki azaayu walyaa-u wadaalu weeye waa jumla muctarida saasaana loo laqbeeya laa tadulu ajzaadaasu tusimee calaa shayin shay korkiisa tusimee shaygoo min maakii mid kamida ahaaday yadullu uu tusayo huwa zayd عليه maaga korkiisa idaa waktigiina ajzaado tusime ufridad la kala yeelo hiya ajzaada ajzaada sayd haddii la kala furfuro waa zaay iyo ya iyo daale tusi maydo macnihii guud qayb ka mid a ah. ma tusayo ah. laa tadullu fa ina ajzaahu zayd jusasyaalkiisa wahiya jusasyaalku azaayu walyaa laa tadullu tusmi calaa shayin shay korkiisa shaygoo mimaa kii mid kamida ahaaday yadullu uu tusayo huwa zayd calayhi maaga korkiisa idaa waqtigii aysan tusayn ajzaadu wax ufridad la kali yeelo hiya ajzaada mar haddii la kala furfuro macnihii guudoo zayd tusayey qayb kamida mid walbaaba tusi ma ma tusayo mimaa yadullu huwa damiirka xabanaanka loo soo dhig silatun jarad calaa gayri saaxibihaa ala ihahdaa ficilka haddii marfuuciisu uusan mawsuulka u laabayn banaanka la iska soo dhigay si uusan u ishkaal gelin silatun jarad calaa gayri saaxibihi a la yihahdaa siladan oo ah yadullu sow siladii maaha damiirku kuma socdo marka soo ma jeedin inuusan mawsuulkii ku socon mawsuulkii muxuu ahaa min ma maadaas u laaba ma faacilku inuusan u laabayna lagu tuso banaanka lagu soo dhigo faacilna maahan waa muakid dadan ala dariiqi siiba wey maray siiba wey isaga wuxu le waaba faacilba damiirka meesha lasoo dhigaa faacilkii nuxaada kale qaar kale waxay le maya waa mu-akid oo midka meesha ku asulanuu adkaynaa meesha waxaa loo soo dhigay in lagugu tuso waa silatun jarad calaa kayri saaxibiha wadalika mufradkaasu multabisu midkii ku dheehan weeye bikhilaafi qowlika qowlkaaga khilaafkiisa qulaamu zaydin haadaa kanu qulaamu zaydin aada ku qowsho mufrad waxaa khilaafsan inaad tidhaahdo gulaamu zaydi taasaa khilaafsan taasaa khilaafsan way khilaafsan taho gulaamu zaydin haddii la kala furfuro jus kastaaba macnihii guud qayb ka mid hutusa wadalika mufradkaas multabisun mid ku dheehan weeye bikhilaafi qowlika qowlkaaga khilaafkiisa oo aad ku qowsho gulaamu zaydin haadaa kanu gulaamu zaydin zayd addoonkiisii weye ulaam mansuub utusaa mid la nisbeeyey oo addoonoo laleeyahay zaydna qutusaa mansuubu ilayhi oo sayidkii iska laha ah oo loo nisbeeyey haddaad kala furfurto qulaam keligiis meelgeydo mansuubkii tusaa addoonkii ah zayd haddaad keligiis meelgeydana macnihii guud qeyb kamidu tusa oo sayidkii ah oo mansuub ilayhigi ah ficda tacliil ahaad xuguna la sheego in la tacliiliya fa ina kulan mid kasta kulligaasoo min juz-ayhi qowlkaas labadiisa juz ka mid ah juz-ayhi qowlka u celi ah, mufradnimo ugu celi fa ina kulan mid kasta kulligaasoo min juz-ayhi qowlka labadiisa juz ka mid ah, ah ilaa maqul waxa lagu qowlisa qulaamu zayd maha ah, labadiisa juz ka mid a marka jumle muctaridaa soo dhex gashay ayadoon inada qadarkeedii la sheegin ayadoon inada qadarkeedii la sheegin jumla muctaridaha timid wahumaa labada juz alqulaamu iyo wazaydun weeye daallun kulligaas wuxuu ku tusaa calaa juz-i macnaahu qowlka macnihiisii qeyb kamida korkiisa ah. fa ina kula mid kasta kulligaasoo min jus-ayhi qowlka labadiisa juz ka mid ah wahumaa labada juz quraam wahumaa labada juz alquraamu iyo wasaydu weeye daalun kulligaas wuxuu tusaa calaa juzi macnaahu qowlka macnihiisa qayb kamida korkiisa qayb kamida kutusaa labada juz mid kastaaba dii la kala furo oo zaydunna sayidkii tusaa ghulaamna addoonkiiu tusaa ma macno beeri kaasoo kale marka lama yihahdo mufrid kaasoo kaleeto lama yidhah mufrid lama yidhah mufrid maxaa la yidhaha marka tolowkan fa haada qowlkan yusamaa waxaa lagu magacaabaa murakaban laa mufradan mufrad lama yidhaahdo fahaadaa qawlkan yusamaa waxaa lagu magacaabaa murakaban la mufradan mufrad lama yidhaahdo laakin sida xaashiyada kugu sheegayo tacriifkan uu mufrad iyo murakabka ugu kala qeexay waa dariiqadii oo manaadiqadu maray ee naxwaleed dariiqood maha ayaa dariiqoodaasana maanta ka fiican kii naxwaleed ah, dariiqaan aad u cadaan badan maanta manaadiqa dariiqood fududaaday oo wax la yaabi ah maanta iyaga aad u fiican oo u bayaansan warkooda marka waa dariiqadii manaadiqada amaa naxwooley saas uma qeexaan kitaabkana wuu kuu sheega sheekh ah, wuxuu ku leeyaha tabica fiihi istilaax almanaadiqa wa ama nuxaat falmufradu cindahum huwa almalfuudu bilafdin waaxid hal mara wix lagu dhawaaqa mufrad layska yira ah, hal mara wix lagu dhawaaqo a mufrad layska yihahda naxwooleyda walmurakabu diddu oga aad usoo gaadi naxwooleydu waxay yidhahdaan mufrad maa tulufida bihi maratan waindalla calaa mutacadidin maa turufida bihi maratan waa wixii hal mara lagu dhawaaqo wain dalla calaa mutacadidin hadduu rabo ha tuso shay mutacadida wlmurakabu maa turufida bihi maratayni fa actar murakabna waa wixii laba mar lagu dhawaaqiyo wax ka badan naxweyne warkood waa kaasa naxweyne warkood waa midkaas ka soco fain qulta haddaad tidhaahdo falima dartiis muxuu yahay lashtaradta aadan u shardisan fi lkelimati kelimadda dhexdeeda aadan ugu shardin alwadca dejin ishtiraada man ka ishtiraadi man qof shardintiis oo kale qaala yidhi alkelimatu xaddu lkelimati kelima xadkee lafdun malfuudun mid lagu dhawaaqo weeye lafdigaasoo wudixa la dejiyey limacnan macno darsi loo dejiyey macnahaasoo mufradin la kali yeelay tajriid wax la marka naftiisii unta baxjo halkaan dhigay kaasu ayadii la khidaaba naftiisii uu suuraysta iyadoo halkaan fadhida ayadii ula sheekayna marka markaas wuxuu leeyahay hadaan itiraahdo naftaydu culummada naxwuureey markay qeexayaan kelimo lafdul wudica limacna waa ku soo daran adna lagaamaba hayaba rikaabgeyda maxaad ugu dari wey lafdun wudica limacna maxaad ugu soo dari wey jawaabaan ku hayaa ule tajriidu same wuxuu yidhi fain qulta haddaad itiraahdo nafya falima shay dartiis muxuu yahay lashtarata aadan u shardin fil kelimati kelimadda dhexdeeda aadan ugu shardin alwadca ishtiraada man saas weeye ishtiraada man saasaa saxday hay ahayn ishtiraada man waa masder caadiya wey oo mansuubun binasci lkhaafid ah sidaas wey ishtiraada man markaasaad kaaf usoo qadarin oo xadfu tashbiiha ilaa waxay ishtiraada waa nasbisantahay nasculkhaafid aana lagu nasbi ee kama shtarada maaha ishtiraada man ka ishtiraadi man qof shardintiisoo kale qaala sida ay u dhihi jireen culummadii horo shardiday kashtiraaطi man ishtiraada man kashtiraaطi man qof shardintiisoo kale qaala yidhi alkelimatu xadulkelimati kelimada xadkeedu ay yidhahdeen culamadaas kale markay xadinayeen kelimad kelimad xadee waa layidhi markaas waxay yidhahdeen alkelimatu xadulkelimati lafdun malfuudun mid lagu dhawaaqo wey asaga wuxuu yidhi alkelimatu qowlun mufradun uu yidhi ayagu ma dhihin waxay yidhahdeen alkelimatu kelimadi lafdun malfuudun ku lagu dhawaaqo wey lafdigaasoo wadica la dejiyey limacnan macno dartiisna loo dejiyey macnahaasoo mufradin mid la kala yeelahay saas u xadeeyey ayagu marka ayaga waa kuwa sheegay wadciye adiga wadci xadu sheeg weyde qultu waxaan kuleeyahay inuu kaaga jawaaba inamaa wax kale maahan ixtaajuu culummadaasu waa u baahdeen ilaa daalika wadciga liakhdihim liajli akhdihim qaadashadooda darteeday ugu baahdeen allafda lafdi ay qaateen jinsan mujaanisan xaale uu yahay lafdigu mid u jinsoobayay qaateen lilkelimati kelimadda u jinsoobaya wa lafdu lafdiguna yanqasimu waa qaybsamaa ilaa mawduucin mid macno loo yeelay iyo wa muhmalin mid la macno tiray labadaas u qaybsamaa faxtaajuu waa baahdeen culummadaasu culumadaasu ilalixtiraazi iska ilaalinay u baahdeen canilmuhmali kii la macno tiray la yska ilaaliyo bidikri lwadci wadci sheegidiisna la yskaga ilaaliyo walamaa akhadtu anugu markaan qaatay alqowla qowl jinsan mujanisan xaal uu yahay kii u jinsoobaya lilkelimati kelimaad wal xaal aan qaatay huwa qowlku khaasun midku gaara uu yahay bilmawduuci kii macnaha loo dejiyey aqnaanii qaadashadaasa iga deeqay aqnaanii waa i deeqay daalika ay ilaqdu qaadashada can ijtiraadi lwadci wadci shardintiis u leeyahay baad i tidhaahdo culimada naxweeleyda waxaa la arki jiray ayagoo markay kelimad qeexayaan ku dara wudica adigana lagama hayo had wadcigaas u sheegi weyda ah, wadcigaas haad uga tagtay hadaad tidhaahdo waxaan ku sababta ku xambaarta mataqan ayaga markii ay la yidhi kelimad keexa ay waxay soo qaateen lafdu oo waxay al kelimatu lafdun ah, lafdina waa soo ogaatay oo waxa weeye mid macno leh iyo midaan macno lahayn u qaybsamay lafdi sawsoomaanaan ogaanin kelimaduna midaan macna lahayn ma noqoto marka hay u baahdeen mid macna leh iyo midaan macna lahayn maadaama u qaybsan yahay kii aan macna lahayn inay ka ictiraazaan baahidaasaa ku keenta inay gadaal uga daraan wudi limacna ah. kelima la raba in la qeexo soo maaha ayagu marka maxay ku qeexeen alkalimatu allafdu ay yidhahdeen lafdigay ku qeexeen lafdigana xuu u qaybsamaa mid macna leh iyo midaan macna lahayn kelimaduna waa midka macnaha le soo maaha si marka ay iskaga ilaaliyaan kaan macnaha lahayn ay meesha uga saaraan oo midka macnaha le kaliya ay u soo reebaan ay u baahdeen inay yidhaahdaan wudica limacna laakin anugu wuxuu ku yidhi marka koobaad ba lafdigan guud oo jinsiga guud ma qaadan meel dhow aan wax ka bilaaba anugu meel dhow wax ka bilaab oo waxaan idhi alkelimatu qawlun qowlna waa lafdi macnale keliya uma baahni marka inaa idhaa wadica limacna maxaa yaele qawluna ah lafdi macnale marka ayaga waxaa ku xambaaray inay yidhaahdaan wadica macnan marka horey jinsi fog qaateen meel fogay ka soo bilaabeen fiiri haddii hadda adiga lagu yidhaahdo fiiri bakaaraa qof taagayn markaasuu ku yidhi ex control balcad ii tilmaam markaasaad waxaad tidhi jidka warshadaha baska ku socda raac warshada baasada markaad aragto isgoyska ku xiga wey khalaas warkaas soo ma fududa laakiin marka kooaad haddaad tidhaahdo markuu yidhi bakaaro wadaad kalaa layidhi tilmaam ah, bakaaraa laisla jooga markaasaa la ex control balca tilmaam markaasuu yidhi horta baskaad raaci isgoyska calikamiin waa inaad marta halkaas maku joojin karaa ah, isgoys calikamiin war maku caddaana ex control bacd ma laga fahma wuxuu u baahan wey inuu usoo raac ee markaad hotel tawfiq marayda jidka waqooyi u lexda la laabo oo kanfagaxa raacin ah marka jidkaas uu marayo miisaanka dhuxusha haddana ka warshadaha la rogmo war dheer ka raba ilaa isaga meelfu kasoo bilaabay isaga meelfu ka bilaabay laakiin markii koowaadba hadduu iska dhihi lahaa meel fudud ka qabala oo uu dhihi lahaa jidkan warshadaha baska raac markaad marto warshada baastada midig kaa qabee iskeyska kuxigaa waa ex control bal uma bahdeen warkaan dheer warkaan dheer waa qofkii yidhi waxaad maraydaa waxaweya iskooska caltamiim laasimay ku tahay inuu tawfiiq sharaxo oo carafaad sharaxo oo kadib intaa soo marsiiyo marka wuxuu leeyahay ayaga waxaa ku kalifay wadica limacnan markay meelfo ka soo bilaabeen anuguna markii dhawa meel dhowan ka bilowday soo ma jeed basiir hadalkiisa suu macan yahay yidhi fa qulta haddaad i tiraahdo salima shay dartiis muxuu yahay lashtarata adugu aadan u shardin fil kelimati kelimadda dhexdeeda aadan ugu shardin alwadca wadci aadan u shardin ishtiraada man ka shiraadi man qof shardintiis oo kaleeto qaala yidhi alkelimatu kelimadii lafdun lafdi weeye lafdigaasoo wudica la dejiyey la dejiyey limacna macno loo dejiyey qultu waxaan ku leeyahay inamaa wax kale maahan ixtaaju waa baahdeen dadkaasu ilaa daalika shardigaasay u baahdeen ilaa daalika ishtiraad ishtiraada man shardintaasay u baahdeen maxay ugu baahdeen liakdihim liajli akdihim qaadashadooda ay qaateen daraaddeed allafda lafdigay qaateen markay wax qeexaayeen jinsan mujaanisan xaala uu lafdigu yahay mid u jins hore u qaateen lilkelimati kelimadda wa lafdu lafdigiina yanqasimu waa qaybsamaan ilaa mawduucin mid macno loo dejiyey wa muhmelin mid la macno tiray faxtaaju waxay u baahdeen ila alixtiraasi is-ilaalin can ilmuhmeli kii tiray la iska ilaaliyo bidikri lwadci wadciga sheegidiisana la ysku ilaaliyo aniga miya walamaa akhadtu markaan qaatay alqowla qowl jinsan mujaanisan xaal uu yahay mid unjinsoobaya lilkelimati kelimadda wal xaalna aan qaatay huwa qowlku khaasu midku gaara uu yahay bilmawduuci lafdiga macnaha leh aqnaani waa ideeqay jawaabkii lamaada aqnaani waa ideeqay daalika alaqdu qaadashadaas can ishtiraadi lwadci inaan wadci shardiyo uu iga deeqay fain qulta haddaad i falima shay dartiis muxuu yahay adalta aad uga leexatay can ilafdi ila alqawli ku garanay horta markaad qowl qaadata dhibkan ka nasab laakiin marka hore xaa kuwax baray qowl qaadashada lana alitibaaca khayru min alibtidaa walaadadii kaa horeeyey waxay dhihi jireen alkalimatu lafdun wudica limacna xaad wadada u mari wey ood wadada kale umar haddaad istiraahdo lana alitibaaca khayru min alibtidaa haddaad istiraahdo qultu waxaan ku leeyahy waa sidii wax kale halkaanaad deganta dakaraa la aadaa baabuurku wuxuu maraa faga sancuu ka dhaca afarta jadiinu maraa sinaayuu ka soo gala bakaaro markaas waxaa aragtay wadada mid iskaga ordaaya warshadaha oo bakaaro dal kale kan qofkii qaaday ma ceebaysan oo yidhaanu kanaan raaca ha intaasu ku jawaaba ha intaasu ku jawaaba wuleeyahay wadadaan waa foge anuna wada dhawaan halayule haad u qilaato da isagataasaan kulaayule ha fiiri bal fain qunta haddaad tidhaahdo falima shay dartiis muxuu yahay cadalta ad uga leexatay cani lafdi lafdiga ilalqowl qowlka ad ugu leexatay lianna itibaaca khayr min ibtidaac haddaad idtidhaahdo qultu waxaan ku leeyahay cadaltu waa leexday soo qadaro cani lafdi lafdiyaan ka leexday ilalqowli qowlaan u leexday maxaan ugu leexday lianna markaasay tacliil noqone lianna lafda maxaa yeelay lafdi jinsun jinsi weeye jinsigoo baciidun fog waa jinsi baciida muxuu baciid u noqday liindilaaqihi ku ilaaq midiisa uu ku ilaaqmayo cala almuhmali la macno tiray iyo walmustacmali kan macnaha loo yeelay lafdi marka la yidhaahdo waa jinsi baciida jinsi baciida waxa la yhaha maa kaura afraadu waa kan xashadu inin qorayo walmuraadu bihi maa kau maa kaana kaiira alafraadi uu ku ah, jinsi baciida waxaa la yidhaahdaa maa kaana kaiira alafraadi jinsi qariibana waa cagsigiis oo la yhahdaa maa kaana qaliila alafraadi hashiyadaa sajaaciga kuu dhigaya marka wuxuu yidhi qultu waxaan ku leeyahay cadaltu waa leexday yani lafdigan ka leexday ilal qawligan u leexday lianna lafda maxaa yeelay lafdigu jinsun jinsi weeye jinsigo baciidun fog wuxuu jinsi baciida u noqday lindilaaqi ku idlaaqmidiisa cala lmuhmali uu ku idlaaqma lafdi la macno tiray iyo walmustacmale labadii bay soo gelayaan kamaa dakarnaahu sidaan soo sheegnay kamaa dakarnaahu sidaan soo sheegnay walqawlu qawlkuna jinsun qariibun wa jinsiya maxaa yeelay muxuu ku dhaca kii macnahala kaliya hay jinsa qariiba ila jinsa qariiba waxaa la yidhahdaa maa kaana qaliila alafraadi in afraadu yaraato haye waalqowlu qowlku jinsun jinsi wey jinsigoo qariibun oo dhow muxuu u dhowaaday liqtisaasihi liajli iqtisaasihi ku gaar noqoshadiisa daraaddeed bilmustacmale lafdiga macnahale uu gaar ku yahay wa isticmaalu ljnaasi jinsiyaal in la isticmaalo ayaduyuba ku rogayba oo ridiyeyba iska inuu raacee wasticmaalu ljnaasi jinsiyaal in la isticmaalo jinsiyaalka albaciidati fog fil xuduudi loo isticmaalo maciibun waa mid la ceebeeyo cinda ahli nadar cinda almanaadiqa culimmada manaadiqada ee wax tacriifida agtooda maciibba wey shay maciiba wey badeecada hadday lidato ceeb leeda waa leedaha maciib soo lama yihahdo xadkaanu waa maciib alkelimatu lafdun wudica limacnin imisuu soo maray asna meel dhow ka dusa oo wuxu hi alkalimatu qawlun mufradun marka wadda maciida hayga mareen aanu raaca meesha miyaa cibaadaha tawqiifi waa istilaaxaad la dejinaye ana waa mujtahid wey ninkaa una haa daba dhigay marka waa noocaas wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wasalam wbaarak cala nabiyina maxamed